بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي waxaynu kusoo guda jirnay kitaabkii sharxu qadri nada wabali sada gaar ahaan waxaynu soo gaadhnay nakirada iyo macrifada kii u horeeyey baynu ku dhex jirnay oo ahaa damiirka damiirka ayaa u horeeyey isagaana ugu macrifo badan acrafuha damiiru bacdahu lcalam fasmu lishaarati famawsuulu atam wabacdahu dulaami wlmudaafu fii rutbati aladii lahu yudaafu ila aladii udiifa lidamiiri fainahu kalcalami shahiiri xalay baan soo qaadanay soo ma markaa mutasilkii wuu inoo soo dhamaaday mutasilkii wuu inoo soo dhammaaday waana lix iyo soddon munfasilkii buu doonaya inuu sheego wuxuu yidhi sheekhu wlmunfasilu munfasilku huwa munfasilku alladii ka weeyi yastaqilu u madax banaanaada binafsihi naftiisa ka u madax banaanaada weeyi bimacnaa waa addamiiru aladii yasixu cinda alfusaxaa'i an yutalafada bihi min gayri an yakuuna mutasila bikelimatin ukhraa kaas ba la dhaba iyadoo kelmad kale ayna u dunmin ama aanu la xidhiidhin baa kelidii lagu bilaabi karaa mutamimadina wuxuu isagu cabiri jiro o jiray huwa aladii yuftataxu bihi lkalaam wayaqacu bacda ila maynaan tahaynba intii ibnu hishaamna wuu kuusoo ikhtisaariyey wuxuu yidhi wlmunfasilu munfasilku huwa munfasilku alladii ka weeyi yastaqilu u madax banaanaada ay huwa ladiigu binafsihi naftiisa ka u istiqlaala ee u madax banaanaada ee lagu bilaaban karo weyi wadalika tusaale ka ana weeyi wa anta weeyi wa huwa weeyi wayanqasimu waa qaybsamaa ay huwa adamiir lmunfasilu damiirka munfasilkii waa qaybsamaa bixasabi mawaaqicihi meeldhiciisa qadarkeega fi licraabi icraabta dhexdeedana ugu meeldhaca ilaa marfuuci lmawdici mid mawdica laga rafciyo ayuu u qaybsamaa wa mansuubihi ay wa mansuubi lmawdici iyo mid mawdica ama maxalka laga nasbiyo ayuu u qaybsamaa tacriif buu u baahan yahay tacriifkiisuu inoo sheegay tacriifkiisa waxaa la dhahdaa huwa aladii yastaqilu binafsihi damiirka munfasilka tacriifkiisa waa inta haddaa lagu raa carif damiir almunfasila maxaad odhanaysaa huwa aladii yastaqilu binafsihi ama huwa aladii yuftatax bihi lkalaam wayaqawi bacda ila fi xaalat ikhtiyaar tacriifkiisa waa ka aqsaamtiisa ka waran aqsaamtiisina sheekha inoo qaybi laba dhinac buu labadaba ka qaybsamaa min xayu lmacnaa buu ka qaybsamaa mawdic ahaan ama maxal ahaan icraabka halkuu ku leeyahayna wuu ka qaybsamaa min xayu lmacnaa wuxuu u qaybsamaa ima an yadula calaa mutakalimin wa ima an yadula calaa mukhaaabin wa ima an yadula calaa haa'ibin inqisaamka caynkaas haddee lagudha xaguu ka qaybsamay waa inaad fahmi karti waa min xayu lmacnaa de saxiix walala xagga icraabka booska uu ka degan yahay markaynu eegnana labunbu isagu noqonaya waa mid marfuuculmaxala iyo mid mansuubulmaxala bes isagu male mahfudlmahal marfuuculmawdic bu ina yidha halkan halkii horena maxayna lahaa marfuuculmahal bu ina lahaa balaagada lagu bartay waa tafanun mawdic iyo mahal waa isku mido maadaama maxala soo baratay inuu maxal soo celiyin buu sheekhu e ka laabtay oo muxuu laabtay inuu yidhaahdo mawdic waa tafanun marka ya tafanun ahaan weeyaane mawdic iyo maxal waa isku marka wuxuu yidhi wayanqasimu waa qaybsamaa huwa damiirkii munfasilka ahaa bixasabi mawaaqicihi meeldhiciisa qadarkeega fi licraabi icraabta dhexdeedana ugu meeldhaca iska taxalu jaari majruurka ilaa marfuuci mawdici mid maxalka laga rafciyo ayuu u qaybsamaa wa mansuubihi almawdic iminka maxaa ka naayba kaa hore damiiruma idaafanaysan soo maaha damiirkan ayna tusinayo joogade wa mansuubihi ay wa mansuubilmawdici mid mawdica laga nasbiyo labadaasuu u qaybsamaya xaggii marka la eego icraabka falmarfuucu ay fa marfuucu lmawdici aw marfuucu lmaxali ka maxalka laga rafciyaa itnataa casharata waa laba iyo toban kelimatan oo min kelimatan kelmad ah ana weeyi naxnu weeyi anta weeyi anti weeyi antumaa weeyi antum weeyi antuna weeyi huwa weeyi hiya weeyi humaa weeyi hum weeyi hunna weeyi waaba intaa marka marfuucu lmaxal ah munfasil laba iyo toban kelmadood labiyo tobankan kelmadood sidii unba qaybsan yihin wax mutakalim tusa wax mukhaaab tusa wax haaib tusa waxa mutakalimka tusinayaa waa labada u horeeya waa ana iyo naxnu waxa mukhaaabka tusinayaana waa shanta kusoo xiga anta anti antuma antum antuna waxa haaibka tusinayaana waa shanta dambe huwa hiya humaa hum huna mana intaaba bes waa inta falmarfuucu ka maxalka laga rafcinayaay itnataa casharata waa laba iyo toban kelimatan oo kelmadood wahiya laba iyo tobankaasi ana weeyi naxnu wa naxnu naxnuna weeyi waa cadfun bilaa caadif anta wa anta weeyi anti wa dee macnaana waad u garanaysaa waa damayrti ilaa ajrumigu soo daba socdo waa antin wey antumaa weeyi antum weeyi antumna weeyi huwa weeyi hiya weeyi humaa weeyi hum weeyi hunna weeyi keliya wuxuu ku tusinayaa intaasi inay marfuucilmahala waxaad leedahy waa mebni sooma damaartu min mebni ahayn waka wlmansuubu ay wamansuubulmaxali ka maxalka laga nasbinayaana itnataa casharata waa laba iyo toban kelimatan oo min kelimatin kelmad ah aydan idtu noqday aydan noqosho noqday iyaaya weeyi iyaanaa weeyi iyaaka weeyi iyaaki weeyi iyaakumaa weeyi iyaakum weeyi iyaakuna weeyi iyaahu weeyi iyaahaa weeyi wa iyaahumaa weeyi wa wa iyaahunna weeyi markaa laba iyo tobankana waxaa la dhahaa waa mansuubul maxal baa la dhahdaa iyaguna maxalka ayaa laga nasbinayaa waka iyaga laftooduna intii unba u uqaybsan yihin de waa labada hore iyaaya iyo iyana shanta kusoo xigtaana waa mukhaaab shanta kasii dambaysaana waa haa'ib wuxuu yidhi sheekhu fa haadihi tan tan alinata casharata kalimatan ee labiyo tobanka kelmadood ihi laa taqacu ma dhacdo hiya iyadu ilaa fi maxali nasbi maxalu nasbe mooye meel kale ma dhacdo kamaa ana tilka sida taa taa alwala waa jamcu awal alwala ee hore laa taqacu ayna u dhacayn ilaa fi maxali rafci maxalu rafca mooye sida ayna meel kaleba u dhacayn labiiyo tobanka horeba ayayna laba iyo tobankan dambana maxalu nasbe mooye meel kale ayna u dhacayn warmayna basiidayn taquul waxaad odhanaysaa ana muminu baad odhanaysaa fa ana ana mubtadaun mubtada weey wlmubtadau mubtadaha xukmuhu ay xukmulmubtadai mubtadaha xukunkiisuna alrafcu rafca weeyi wa iyaaka adiga ayaan akramtu karaameeyey ama aan maamuusay fa iyaaka iyaaka mafcuulu muqadamun mafcuul la soo horumariyey weeyi wlmafcuulu mafcuulka xukmuhu ay xukmulmafcuuli mafcuulka xukunkiisu annasbu nasba weeyi walaa yajuusu ma banaana an tackisa inaad cagsido dalika xukunkaa laguu soo tilmaamay inaad cagsidaay ma banaano oo fataquula aad dhahdo iyaaya muminun ah, iyaya muminun inaad tiradaa ma banaano wa anta akramtu ah, inaad saa tiradaa ma banaano wa calaa dalika arintaasun faqisi lbaaqiya inta kale ee soo hadhayna uga qiyaas qaado waa wax laguu sheegayo maankaaga la kaasho labadaa tusaale haddii aan ku siiyey buu intii kalena de anu kuu sardin maaye sidaasoo kale weeyi wuxuu sheekhu ka waramay munfasilkii inuu u qaybsamo xagga maxalka icraabka uu ka degayo markaynu eegno laba marfuucu lmawdic waa labiiyo toban iyo mansuubu lmaxal isna waa labiiyo toban wuxuu intaa inoo raaciyey markuu intaa inoo tilmaamay wuxuu inoo raaciyey laba iyo tobanka hore marfuuculmaxal uun bay ahaanayaane mansuubulmaxal ma noqon karaan labi-iyo tobanka dambana mansuubulmaxal unbay ahaanayaane marfuuculmaxal ma noqon karaan oo halka uu kuleeyahay walaa yajuusu an taxkisa ma banaanada waana saa ufahanti ta hore weliba uu kufahansiiyo wuxuu ku yidhi ana muminun eega ana waa mubtade mubtadaana xukunkiisu muxuu ahaan jiray inuu marfuuc yahay sooma dee idan anadana fi maxali rafcataala marka anadana fi maxali rafcataala saxiix iyaayana wuxuu kugu fahansiinayaa iyaaka akramtuna wuxuu kugu fahansiinayaa iyaaka waa mafcuul mafcuulka xukunkiisuna muxuu ahaan jiray mansuub buu ahaan jiray idan iyaaka fi maxali nasba taalade intaasoo si fiican kumu fahansiin kadib intaa markuu ku fahansiiyey siday maxalka uga yaalaan rafca iyo nasbo ayuu hadana kuu tilmaamay inaad arinta isweydaarisaa inayna banaanayn oo tusaale kii ahaa maxalu nasbaha yaala inaad tirahdid maxalu rafcuu yaalaayo ya waaba iska mubtade sow iyaaya maxalunismo ma ooli jirin iyaaya muminuun ma banaano oo iyaaya maanta fi maxali rafca taalla saasi kuu banaanaan mayso antana saw maxalu rafca may ooli jirin iyadina intaan qaanaan dhigaya barti maxalu nasbaha anta ya akramtu ma banaano marka cagsigaasi mid banaan ma aha ka mawducu nasbina mawducu nasbun buu oolayaa ka maxalu rafcina maxalu rafcun buu oolayahay in laysweydaariyahay mid banaan maaha o arrintaan masl fahni ka soco marka lagu celin maaye wuxuu yidhi walaysa ma aha fi damaairi damaairta dhexdeeda damaairta anbulmufasilati caamilkeega ka infisaashay ee ka soocantay ma ismi huwa isagu makfuudulmawdici mawdica laga khafdinayo ismi mawdica laga khafdinayo oo maxalu khafdo yaala damaairta munfasiladaa kuma jiro bkhilaaf mutasilati wa tilka soo qadar wa tilka taadaasi multabisatun mid ku dheehan weeyi bikhilaaf mutasilati bikhilaafi damaa'ir mutasil damaairta mutasiladaa khilaafkeega ayay ku dheehan tahay ya waad fahmi kartaa tanna waayo damaa'ir mutasila saddex ba iyada kasoo baxay marfuuc maxal mansuub maxal mahfuud maxal ama adamaa'ir munfasila waa laba waa marfuuc maxal iyo ya mafrud maalm limaada waa lagu weydiin karaa len muxuu uga iman waaya laga odhan karaa sooma taa horeba uu ka yimide tanna muxuu uga iman waay waxay idhahdaan culimadu naxwo waxa ugu waxa weeyaan aan ugu fahamsanayn bay dhahdaan ruuxa garan waaye waxaan maxaa loo khafdiyay hadda la dha caamilka khafdiya hadduu soo saari waayo ya kaasaa ugu liitay dhahdaa sababtoo ah khaafidka waxaynu naqaanaa ima an yakuna xarfan wa ima an yakuna mudaafan labadaa midun wey ama waa xaraf ama waa mudaaf haddaba ka soo qaad oo hadduu xaraf yahay ya waxa ka dhalani majruurkii inuu ka soo hormaro jaarka taasina mid banaan maaha hadduu mudaaf noqdona waxa ka dhalani mudaafu ilayhigii inuu ka soo hormaro mudaafka taasina wax jira maaha ila wuu infisaalaya ma infisaal buu noqonaya len munfasil buu noqonaya banaan maaha saa darteed bay yidhahdeen mid iman kara mawdicaasi mawduukhafdi damairta munfasilada ma jirto marka halkaa waxaa inoogu dhamaaday damiirkii mutasilka ahaa oo lix iyo soddon inoo noqday iyo damiirkii munfasilka ahaa oo inoo noqday imisa afar iyo labaatan isku geyso lixdan lixdankii lagu tirin jira damairtu aan jirto waaba inta sheegday waaba intaa waxyaala kale dusha kaga soo dardaraan sida yaaulmaanata almukhaata oo kale iyo aduu laakiin kaas ka haysate kutubta orna kulleyna kusoo sheegna suuragala halkana masladii ah wuxuu ku tilmaamayaa xuluulu damiiri lmunfasili maxala lmutasili ama laa yajuuzu lityaanu bidamiiri lmutasili badela lmutasili ila fi xaalatayni saana qaacida waa u tilmaama laa yajuuzu altyaanu bidamiiri lmunfasili badela lmutasili ila fi xaalatayni ma banaano damiir munfasil ah in lala yimaada meeshii mutasilka bedelkeega ilaa laba xaaladood mooyaane intaas ku tilmaamaya bal u fiirsada wuxuu yidhi walamaa dakartu markaan sheegay ana damiira damiirku yanqasimu inuu qaybsamo huwa damiirku ilaa mutasilin mid la xidhiidha bicaamilihi caamilkiisa wa munfasilin aywa ilaa munfasilin iyo mid ka sooma can caamilihi caamilkiisa ashartu waxaan ishaaray waa la maada jawaabkeegiie bacda dalika taqsiimkaa dabadi dalika taqsiim gurid bacda dalika taqsiimkaa dabadi waxaan tilmaamay ilaa anahu xaal iyo shaniye mahmaa amkana mar alla marka ay suuragal noqoto an yu'taa in lala yimaado bilmutasili mutasil in lagula yimaado falaa yajuusu ma banaana alcuduulu leexasha ma banaana canhu ay canilmutasili mutasilka laga leexdo ila lmunfasili munfasilka loo leexda qaciido muna kuu suuray haddii ay suuragal tahay damiirkii in mutasil lagula yimaadaa suuragal maaha in munfasil lagula yimaada looga leexda laa yjuuzu altyaanu bdamiir munfasil badl mutasil ila fi xaalatayn sosamaa ohan isna mxuu ku yidhi wuxuu ku yidhi haddii ay suuragal tahay damiirka inuu mutasil noqdo in munfasil looga leexdaa mid banaan maa sababtuba waa maxay damiirkaba horta maxaa loo keenay maxaa loo wadciyey ya lاkhtisaar kalaam so ma wlmutasilu aksaru min almunfasili marka de maadaama markii horeba loo dejiyey likhtisaar lkalaam midkaa sii gaaban iyagana munfasilka iyo mutasilka dee soo mutasilka maaha walmutasilu aksaru min almunfasili idan hadii ay suuragal tahay inaad damiirkii mutasil u noqdo inaad munfasil aadood ula kacdaa mid banaan maaha bu kuri sheekhu waa qawaacidka waaweyne naxwiga suaal mahma waynu soo dhigana de maynaan ya waan soo laba ficil bay baahan tahay ficlu shardi iyo jawaabu shardi ficlu shardiga waa iska tuurteeno waa amkana falaa yajuusu ka wada jawaab shardigii may tahay ya falaa yajuusu jawaab shardigi ma noqon kara miya yaa ka jawaabaya soo laydin magacaaba waa cabdifutax cawad xaggan soo xigay bal siida haye haye haye nafyi baa galay sax marka nafyi hadduu galana maxay ahaan jirtay waa maalihii maalihii la gelin jiray ya walyuqtaran bilfa jawaabun low waqac bacda aladaati mawdica shart imtanac soo amridii kumana soo qaadan waa intii wey maad ku waafaqsantiin ya cabdishakuur eh? fuaad baa diidan male eh? waa sax ma h mayo agga dambe agganin baa ku waafaqsantah ragga ya ashartu wuxuu yidhi sheekhu walamaa dakartu markaan sheegay ana damiira damiirku yanqasimu inuu qaybsamayo ay huwa damiirku ilaa mutasilin mid mutasila lana damiira la yatasilu ila bicaamili waa qacida yadaan soo marnay wa munfasilina waa ilaa munfasilin iyo mid caamilkiisa ka soocmaya ya inuu u qaybsamo marka aan sheegay ashartu waxaan tilmaamay buu yidhi ibnu hishaam bacda dalika taqsiimkaa dabadi waxaan tilmaamay ilaa anahu xaal iyo shaniye mahmaa amkana wakhtiga ay suuragal noqoto an yu'taa in lala yimaado bilmutasili mutasil in lagula yimaado damiirkii marka ay suuragal tahay falaa yajuusu ma banaana alcuduulu leexasha ma banaana canhu ay canilmutasili mutasilkii laga leexdo ilalmunfasili munfasil loo leexdo xaggii la aadaa ma banaana mana warku waadixahaynde waa jawaabkii sheekhanamkula soo boodaysne haye waad ku waafaqsantihin marka mayna saxayn wa anigu waa maya inaga idhahdaba nafyigu laa maba ahaynba ismiyatu alabiyatu wabijaamidin wa bima waqad wa bilan wa bitanfiisi ama waa ma ama waa lan laa halkay ku jirta sheekh laa ka soo saar bal laa may ku jirtay ya ismiyatun alabiyatun wa bijaamidin wa bima waqad wa bilan wa bitanfiisi mana laabudda min taqdiirin marka inaanu taqdiir keenno ayaa laga maarmaana ismiyaynu soo qadarana si ay jumladu u noqoto ismiyatun alabiyatun ismiye si ay noo soo gasho waxaynu oranaa marka ilaa anahu xaal yashaaniya mahmaa amkana waktiga ay suuragal noqoto an yutaa in lala yimaado bilmutasili mutasil in lagula yimaado damiirkii fa huwa xaal yashaniye laa yajuusu ma banaana alcuduulu leexasho canhu mutasilkii laga leexdo ila lmunfasil munfasilna loo leexdo saas iskaga daweynana ilaa adii kalba kaa laa taqulu ohan maysid qaama ana anigaa istaagay walaa akramtu iyaaka adigaan ku maamusayn ohan maysid maxaad saa u odhan laadahay litamakunika liajli tamakunika makansigaaga ya darteed baanad u odhanayn min an taquula inaad tidhaahdana aad makansanaysid iska tacaluji laabudda liljari min atacaluqi bificlin aw macnaahu naxw lmurtaqi qumtu iyo akramtuka baa kuu banaan qumtu iyo akramtuka inaad tidhaahdaa suuragal ku ah marka maxaad ka doonani inaad tidhaahdid qaama ana iyo akramtu iyaaka maxaad ka mana suuragal ku inaad aayir tirahdo qumtu qaacidaduna ay ahayd wlmutasilu aksaru min almunfasili marka meelo kale ha aadin bu ku taqulu odhan maysid qaama ana anigaa istaagay waa munfasil buu ka dhigay adama aragdade damiirkii mutasilki isagoo suuragal aad ka leexato munfasil baad aaday waa sida walaa akramtu iyaaka adigaan ku maamusayna odhan maysid maxaa saa u odhan weyday litamakunika liajli tamakunika makansashadaada darteed baanad u odhanayn iska tacalluji min an taquula inaad ku qawsho aad makansato qumtu aniga istaagay wa akramtuka adigaan ku maamusay saa inaad suuragal ku ah kadibna waad ka leexatay ya qaacidaduna maxay ahayd ya uu ku yidhi ya laa yajuuzu alcuduulu canhu ila lmunfasil mahma amkana an yu'ta bilmutasili falaa yajuuzu alcuduulu canhu ila lmunfasili wadalika tusaalahaagana soo qadar multabisun mid ku dheehan weeyi bikhilaafi qawlika qowlkaaga khilaafkeega ayuu ku dheehan yahay aad ku qawshid maa qaama isma taagin ilaa ana aniga mooyaane waa xasrigiiye wamaa akramtu maan karaamayn ilaa iyaaka adiga mooyaane waay ilaa xasri way faadeysaa wamaa biilaa aw biinaman xasar alifyaan ku gaari doonaa fa ina alitisaala itisaalku hunaa halkan xaalada uu ahaaday mutacadirun mid cudurtoobay weeyi waayo lana ilaa ilaa maanicatun mid diidaysa weeyi minhu damiirka itisaalka u minhu ay min alitisaali itisaalkay diidaysaa falidalika fajii'a waa lala yimiday bilmunfasili munfasilkii baa lala yimiday lidalika mancigaa dartii baana lagula yimid ma qaama ilaa ana maxaad u tiraa dalawdhaa ka hor waxaan u idhi ya ilaadan baa maanta maani maanta jirade oo maanica jiraa waa maxay itisaalkii maanta maxaa diidaya de ilaadanaad diideysa ilaadan ayaa diida soo kala dhex gashay de sooma oo xasri faa'iideynaysa saa darteed iyada waad odhan kartaa iyada fasligaasi ayaad ku daysanaysaa oo itisaaliyada suuragal maaha waaba mutacadir buu ku yidhi uu kuusii raaciyo si aad ufahantid wuxuu ku yidhi lianna ilaa maanic maanicatun minhu ay min alitisaal ilaadan baa maanica wuxuu ku yidhi suuragal maaha oo maxaa u diiday inay suuragal noqoto maanic baa jira oo maanici waayo waa ilaa oo maxay diideysaa itisaalkay diideysaa saa darteed kula yimiday munfasil buu kula yimid wadalika tusaalahaagani multabisu mid ku dhahan weeye bikhilaafi qawlika qawlkaaga khilaafkeega ad ku qawshid maa qaama ana aniga mooye cid kaleba ismay taagin wamaa akramtu mabaan maamusna maan karaamin ilaa iyaaka adiga mooyaane fa ina alitisaala itisaalku halkan mutacadirun mid reebtoomay oo cudurtoobay weeyi lianna ilaa ilaa maanicatun mid diidaysa weeyi lna ilaa ilaa ya lna ilaa ilaa lna anna ani maxay ahaan jirtay tansib isma wa tarfac lkhabr aw ismigeegi waa sawt xarafa maa qusida lafduhu fahuwa smun maa qusida lafduhu fahuwa calamun waa soo saama marka ilaad maanta waa lafdigeegi waa loo qaso waa ismibade lna ilaa ilaa maanicatun mid diidaysa weeyi minhu itisaalkay diidaysa fajiia waa lala yimide bilmunfasili munfasil baa lala yimiday lidalika eh, mancigaa darteed baa lagula yimiday munfasilkii wuxu ui sheekhu uma istanaytu waxaan ka soo reebay min hadihi tan alqaacidati ee qaacidada suuratayni laba suuradood baan ka soo reebay ama laba masalaan kasoo istinooday qaacidada ah mahmaa amkana an yu'taa bilmutasili falaa yajuuzu lcuduulu canhu bilmunfasili laba suuran soo reebay buri sheekhu waa halkii matnigiibu daba socdaa soo ma markaa qawaacidkan naxwiga istitna iska gala ilaa qawaacid fiqiga laftiisa usuulka mooyaane marka wuxuu yihi uma istanaytu waxaan ka soo reebay min haadihi tan waxaan ka soo reebay tan alqaacidati qaacidadaa suuratayni laba suuro bimacnaa laba masalaan ka soo reebay suurataynka oo yajuusu uu banaan yahay fiihima labada suuro dhexdooda alfaslu fasli u banaan yahay maca tamakuni maca tamakuni suuragal maceedna fasli u banaan yahay min alwasli in la xidhiidhiyo oo la wasliyaa u suuragal yahay iyada oo wasli uu suuragel yahay ayuu hadana fasli ku banaan yahay buuy labada maslan ka soo reebay markaa laba maslu sheekhu yidhi suu u sheegayo weeyi laakin haddii lasii tafsiiliyo saddex bay iska noqonayaan saddex bay iska noqonayaan kutubtii horena waan kusoo marnay de kutubtii horena waynu kusoo marnay uma istanaytu waxaan ka soo reebay min haadihi tan waxaan ka soo reebay tan alqaacidati qaacidada waxaynanu qaadanay ismi ishaare hadii aad aragtid ismi alwataana ka daba dhaco muxuu noqdaa saddex midkood buu noqdaa ima an yakuna inuu noqdo bayaan iyo inuu noqdo bedel iyo inuu noqdo nacti waa sida haalibka hayrulhaalibkaana maxaynu soo marnayba inuuba khabarba iska noqon karaba soo yajuusu fihima labada suura uu ku banaan yahay alfaslu fasli ma tamakuni makansi ama suuragal maceedna fasli uu banaan yahay darafka iska taaluji min alwasli wasli iyo xidhiidh u suuragel yahay iyada oo wasli iyo la xidhiidhiya u suuragel yahay u fasli banaan labada masalan ka soo reebay buu yidhi daabit lula haddaba ta hore daabitkeedu an yakuna damiiru damiirku waa inuu yahay haaniya damiirayni laba damiirkooda labaad waa inuu yahay an yakuna waa inuu yahay adamiiru damiirku thaniya damirayni laba damiir kooda labaad waa inuu yahay damiiraynka oo awaluhumaa labada damiirkooda hore acrafu uu ka macrifo badan yahay min athani ka labaad oo walaysa aanu ahayn huwa thanigu marfuucan marfuucna aanu ahayn marfuucan marfuucna aanu ahayn o meeshu waa inu yaano ficil ficilkani waa inuu qaadanayo laba mafcuul labadii mafcuul waa inay yihiin damiirayn kooga hore waa inuu ka macrifo badan yahay he ka labaad ficilkan muxuu nasbinayaa laba mafcuul labada mafcuul maxay noqdeen damiireyn bay noqdeen ka horaa ka macrifo badan ka labaad an yakuna adamiiru thaniya damiireyn awaluhuma acrafu min athani soo saddex shardi maaha e, waxaan ku daraynaa weliba ficilkuna waa inaanu ahayn qalbi halkaasa lagu kala saari labadii masle marka laba masla ka hor kasoo baxay marka laba masla ka soo bixi ficilkuna waa in aanu ahayn qalbi waa in aanu ahayn soo ma aragti muxuu ku tusaaliyataa salnihi iweydi salni iweydihi sadiiqi saaxiibkii iweydi dee su-aasha afka wax laga weydiya ma qalbiga ya min afcaal qulub may tahay maya acaa ka waran acaa min baab min baabi kasawa acaa baa lasla idhahdaa siintu dee gacanta ka dhacdaa soo ma wakhiltuka waan kuu maleeyey adiga hu sadiiqii baan kuu maleeyey inaad saaxiibkii adigu taan kuu maleeyey tanna waa maxay waa min afcaali quluub de iyadu soo ma min afcaali quluub marka halkan laba mas laba masala ka soo baxaya waa ficil baa meeshii yaala ficilkana muxuu qaatay laba mafcuul buu qaatay ficlun yatacadaa ilaa whma damiirayni awalhma acrafu min athani waanlaa yakuna alficlu qalbiyan taasi waat waa suurada hole weeyaan ficilkani laba mafcuul buu qaatay labadii mafcuul labadiiba damiir bay noqdeen ka horaana ka macrifo badan ka labaad ficilkiina qalbi maaha waa suurada hore oo ah salniihi ka soo saar bal ficil baa meesha yaalla saala laba mafcuul buu qaatay qabla ynafsi maca lficli iltuzim nuunu wiqaayati walaysi qad nudim alifyaan ku gaari doona waa nuun wiqaaya la dhahda aaway labada mafcuul haddaba waa yada iyo yada iyo iyo hada yada iyo hada kee macrifo badan dee ka hore waayo waa tii lagu yidhi damiir mutakalimka u macrifo badan damiir mukhaadabka kusoo xigey damiir qaayibka kusoo xigey soo saamayn sow ma haysatid ficilku ma qalbiba may suurada masalada hore daabitkeedu waa intaa ficil baa meesha yaala laba mafcuul buu qaatay labadii mafcuul waa laba damiir ka horaa ka macrifo badan ka labaad mayna saxayn haye wakhiltukawna waa maxay iyadna haddaba eeg salniihi markaan saa tidhaahdid waxa kuu banaan fasli iyada oo suuragal u yahay wasli ila halkaasu ka daba socdaay salniihi so wasli suuragal maa maxaa banaan inaynu idhaahno salni iyaahu baa banaan kee raajixa iyo ke way soo socotaa insha alla isagaa ka warramaya hadda suuradii bu weli ku wadaad suuraynti bu weli kutusinaya khiltu kawna inaad ka soo saartid weya ficil baa yaalla meeshii laba mafcuul buu qaadanaya labada mafcuul waa laba damiir wey ka horaa ka macrifo badan ka labaad ficilkiina waa ficil naasikha manainde oo awelkii hore isku ahan mubtadiyo iyo khabar de soo saamayn la ficil naasikha meesha yaalle khaalid min akhawaati dhanna soo ma maxaa la samaynaya marka waxa kuu banaan iyadana fasli baa ku banaan iyadoo wasli uu suuragel yahay khiltukahu so wasligii ma maxaa banaan khiltuka iyaahu marka halkaa hore labada suura ku jira saa u fahma daabidka tahore keliyanu ka soo saarnay laba masalan ka soo saarnay marka u fiirso daabid lula ta hore daabidkeedu an yakuna damiiru ayna alkhabaru daabid lula waa mubtade a khabarkii masterka wey daabit lulaata hore daabitkeedu an yakuna damiiru ay kownu damiiri damiirka ahaanshihiisa weeyi thaniya damiirayni laba damiirkooda labaad uu yahay damiiraynka oo awaluhumaa labada damiirkooda hore acrafu mid ka macrifo badan uu yahay min athani ka labaad oo walaysa taaniga waanu ahayn marfuucan marfuucna aanu ahayn wadalika tusaale naxwu salniihi iyo wixii lamid aweeyi iyo wakhiltuka iyo wixii lamid aweeyi yajuusu waxaa banaan an taquula inaad dhahdo fiihimaa labada tusaale dhexdooda salni iweydi iyaahu sadiiqa wakhiltuka adigaan kuu melaya iyaahu sadiiqa wa inamaa qulnaa waxaynu u nidhi ina damiira alawala damiirka hore fii dalika tusaalaha dhexdiisa acrafu mid macrifo badan weeyi liana damiira almutakalimi damiiru lmutakalimku acrafu mid ka macrifo badan weeyi min damiiri lmukhaabi damiir mukhaaabka wa damiir mukhaabi damiir mukhaadabkuna acrafu isaga ayaa ka macrifo badan min damiir aa'ibi damiir aaibka isagaa ka macrifo badan saa darteed baan kula waayo sababta oo ah salniihi labada damiira ku jira alwal mutakalimun wathani aaibun marka eh, aaibki mutakalimkana mid ka macrifo badan mutakalimka tusaalaha labaadna khintukahu adamiir lwalu mukhaaabun mukhaaab bu ahaa ka labaadna aaib bu ahaa mukhaadabki aaibkana mid ka macrifo badan mukhaaabka halkaa kaga takhalus marka laba surana kaaga soo baxay laba masala kaaga soo baxay wadaabitu thaniyata labaad daabidkeedu an yakuna damiiru damiirku waa inuu yahay an yakuna waa inuu yahay adamiiru damiirku waa inuu yahay khabaran khabar waa inuu u yahay likaana kaana waa inuu khabar u yahay oo ixdaa akhawaatiha ama kaana iyo w kaana iyo kuwa lamidka ah mid kamida waa inuu yahay khabar sawaaunay mustawin waxa mida kaana ahaaya damiirkaasi masbuuqan mid lagala hormaray bidamiirin damiir am laa ama yuu ahaanin falawalu hore naxu asadiiqu saaxiibkii kunta waad ahaatay adigu hu sadiiqii ayaad ahaatay wathanika labaadna naxu asadiiqu saaxiibkii kaana waxa ahaaday hu sadiiqa zaydun zayd baa ahaaday yajuusu laka waxa adiga kuu banaan an taquulay qawlukabaa banaan yajuusu waxa banaan laka adiga waxa kuu banaan an taquula waa faacilkiiba an taquulay qawluka qowlkaaga ayaa banaan fiihimaa labada tusaale dhexdooda aad ku qawsho kuntu waxaan ahaaday anigu iyaahu sadiiqii baan ahaaday wa kaana waxa ahaaday iyaahu sadiiqa zaydun zayd ahaaday dee kalena waa iska fududahay iyadiyo waa inuu damiirkii u noqdo khabar kaana ama mid kamida walaalaheed ya de kaanihi soo ma garanaysaan ayuu maxay u yahay khabar buu u yahay marka labaa ka soo bixi taana oo in uu khabarkaa damiirka a ah, damiir ka horeeyo iyo inuuna damiir ka horeyni muxuu ka wadaa khabarkaa damiirka ah inuu damiir ka horeeyo muxuu ka wada maad fahmaysin bimacnaa ismigiina inuu damiir yahay ila waxa ka horeya waa inuu yahay ismigiina damiir markaa laba damiir ba isla noqda soo laba damiir ba noqda khabarkiina waa damiir ismigiina waa damiir shardi ma ama damiirkan keliya inaga maxayna xukumaya inuu noqdo khabarkii damiir taasaynu inagu u socona inuu khabarku noqdo damiir damiirka khabarka dhacay ha ka horeeyo damiir ama yaanu ka horeyn labadaasa ka soo bixu qaybsamaya hadduu ka horeeyo waa sida kuntahu ya kuntahu mana sahayn dee kunta ficilku ile kaanu iska ahay ficilku muna kaanayn ya damir rafco mutasiraad la xidhiidhisay ile waa ficil maadi kaan mina ficil maadayn akhirkiisa maxaa lagu samayn jira ficilka maadi adee damir rafco mutasiraad la xidhiidhiyo muna sukuun mayn aliftii markaa dee maxaa loo gooyey iltiqaab saakiniinka de in saakinan iltaqa yagsir maa sabaq wain yakun liinan faxadfuhu istahaq inta iyadaa ku dawafinba markaa kuntahu bay noqotay marka maxaa iga ka horeeya hadaynu ujeednaa inagu ila hada khabarkii e dee damiir baa ka horeeya sidaasoo kale ah uga horeya hadduu doono yuu ka horaynin tusaalaha labaadna eg asadiiqu kanahu zaydun asadiiqna waad ohan karta asadiiqu kanahu zaydun imika kanahu baa inagana xukunte khabarkii muna damiirahayn ya de imika ma waxa ka horeeya damiir kale maya ismigu waaba ismi daahir ismigii waaba ismi daahir waa zaydun toddoba tuu doono ha noqdo mar haddii damiirkii khabar uu noqday kaana iyo mid kamida walaalaheed maxaa la samaynayaa fasli baa kuu banaan iyadoo uu suuragel yahay wasli waa intaa macnahan uga socona oo wax banaan inaad tiraahdid saw kuntahu may ahayn kunta iyaahu saw kaanahu zaydun may ahayn kaana iyaahu zaydun saasaa kuu banaan saxiix suaal an yakuna damiru khabara suaal waa lagu fahmaa moogta maskaxda ku furfuranaysa likana waixdaa akhawatiha maxaad craabaysaa bixidin waixdaa akhawatiha calaamatu rafcihina calaamatu rafciba cadafka kaana lagu cadfaya calaamatu rafcadii marka ixdaa de way ku qadaranta soo ma ka baxda halkaa soo ma aragtid allah marka kaana lagu adfaya de waa laska jira waa biqasti lafdiyaade kulu ma qusida lafduhu fahuwa smu inta intaas way ku daba soconaysaa markasta ila adii kale wa ka laamkan xafki muxuu kaafka ka doonay muxuu kaana ka doonaa lagu odhan wuxuu yihi sheekhu wadaabidu thaniyati talabaad daabidkeedu an yakuuna damiiru damiirku waa inuu noqdo khabaran khabar waa inuu noqdo likaana kaana waa inuu khabar u noqdo u ixda akhawaati aha walaalaheed mid kamida ah, waa inuu khabar u noqdo eeg waan iska xidhaya soo ma sawaan waxa mida kaana ahaaya masbuuqan mid lagala hormaray bidamiirin damiir amla amayuu ahaan falawalu ka hore naxu asadiiqu kuntahu iyo wixii lamid aweeyi ah wathani ka labaadna naxwu sadiiqu kaanahu zaydun iyo wixii lamid aweeyi ah yajuuzu laka waxa kuu banaan an taquula inaad dhahdo adigu fiihimaa labada tusaale kuntu iyaahu wa kaana iyaahu zaydun halkan adaba wuxuu doonayaa inuu kuu sheego garanay inay saasi banaan tahay fasli maca tamakuni min alwasli inuu banaan yahe fasligiiyo wasliga ayuhuma arjaxu uu ku barya ya labada suuro garanay in laga soo istinooday mataa amkana an yu'taa bilmutasili falaa yajuuzu lcuduulu canhu bilmunfasili in laga soo reebay saddexdaa suuro garanay keda raajixa bal kee raajixa ma fasligaa raajixa mise wasligaa raajixa intaasuu doonaya haddana inuu he inoo tambiihiyo sheekhu inoo caddeeyo wuxuu yidhi watafaquu nuxaadi waxay isku waafaqeen calaa ana alasla asalku arjaxu calaa ana alwasla dhe calaa ana alwasla xidhiidhku arjaxu inuu raajixnimo badan yahay fi suurati aluulaa suurada hore waxa raajix ah mahay wasligaa raajixa idaa lam yakun marka aanu ahayn alficlu ficilku qalbiyan mid qalbi loo nisbeeyey markaanu ahayn naxw salnii iweydii hi sadiiqii iweydii wa acطinii isii hi dirhamka isii walidalika walidalika ay weli kwnihi arjaxdhe walidaalika ay weli kwnihi arjax ahaanshaha uu ahaaday mid raajixnimo badan wasligu lam yati ma iman fi tanziili qur'aanka dhexdiisa kuma iman ilaa bihi ay ilaa multabisan xaale uu yahay mooye mid ku maran bihi ay bilitisaali itisaal mid ku maran mooye qur-aanka kumaba soo arorin si kale waayo liana alqur'aana muhaymin lua qur-aanku isagaa luqada maamulade soo ma ya marka qur-aankii wuxuu ku yimiday itisaal hadda maslada laba maslaan ka dhigna halka labadii masle kolka u kala saaray shekh wasaad u aragtaan muna kala saarin halkuu ku kala saaray idaa lam yakun alficlu qalbiyan marka waa maxay ficil baa meeshan yaalla laba mafcuul buu qaatay labadii mafcuul waa damiir ka labaad baa ka hora ka macrifo badan ya ka labaad wasliyo maxaa banaanaa fasli fasli iyo wasli baa banaana hadda iminka kee raajixa lagu baraya fasligii iyo wasligii kee raajixa ficilkuna ma qalbi ficilku ma qalbi kee raajixa marka wasligaa raajixa oo suu raajix noqday de qur-aankii saa ku yimid warku ma caddo wuxuu yidhi watafaquu waxay isku waafaqeen calaa ana alwasla xidhiidhku arjaxu mid raajix badan inuu yahay fi suurati luulaa suurada hore idaa lam yakun ilficlu ficilku markaanu ahayn qalbiyan mid qalbi loo nisbeeyey naxu salniihi wa aciniihi walidalika ay walikownihi arjax ahaanshaha uu ahaaday wasligu mid raajixa lam yati ma iman fi tanziili qur'aanka dhexdiisa ilaa multabisan xaalo u yahay mooye mid ku maran bihi ay bilitisaali itisaal mid ku maran mooye si kale kuma imanba isagoo munfasila qur-aanka kumuu soo isagoo mutasila unbaa qur laga helay wadalika tusaale ka qowlihi allah sareeye qowlkiisa weeyi uu yidhi anulzimukumuha anulzimu miyaanu laazimin anagu kum idinka ha xujada miyaanu idinku laazimin anulzimukumuha miyaanu idinku laazimin aynu idinku waajibin maxalushaadkan ka qaadanana anulzimukumuha iminka maxaa xidhiiray anulzimukumuha mustafe afaacilki waa wowga ma he naxnuba wowna anulzimkumu anulzimukumuuha in yasalkumuuha soka wowga waa wowga raggaas iyagu kutub icraabta eesdaane goorahan ba u gaarufanayaan iyaga soo maareysa ya cabdiraxmaan alki caawinta haddayna eraaweyno waa ka kace anulzimukumuuhaa wowana faacil munayn waa calaamatu jamc miimkuna أنلزمكم منا ميم هنا منا علامة جمعا والميم حرف دل على جماعة الذكور سوى المولد واي هاي إذن كان كتابك إيه هاي وفاعلك هو النحو هاي وقنا وللإشباع أصلي توكيد وللإشباع وين ضمضان وكذا شيء أنلزمكموها صحيح ولا لا وللإشباع وي marka u fiirsada waxa xidhiidhay waa maxay waa kaafta iyo haadadi anulzimkumuha marka wasligaasu quraanka uga sor wasligaana raajia in yasalkumuha wowga laftiisu haddana waa ishbaac weyan in yasalkumuha wowga laftiisu tanna waa ishbaac tanna waa kaafka iyo hada fasayakfikahum allahu fasayakfikahum allahu tanna waa kaafka iyo hada wey faacilkeegna iyada uba ka dambeeyaaba marka qur-aanka muxuu ku yimiday isagoo laba iyadoo laba mafcuula damiirin ay yihiin ka hore uu macrifo badan ya ad arkaysa muna ka hore labadaba macrifo badnayn saddexda tusaaleba mutasil buu qur-aanka ugu so aroray walidalika maxaa raajixa maslada hore itisaal baa raajix inta masl ka soco marka wakhtalafuu waxay isku khilaafeen naxwiyiintu fii ma damiir iska dhe wakhtalafuu naxwiyiintu waxay isku khilaafeen fii ma damiir bay isku khilaafeen habata sugnaaday idaa kaana alficlu ficilku marka uu yahay qalbiyan mid qalbi loo nisbeeyey ficilku mid qalbi loo nisbeeyey marka uu yahay damiirka ku jira isku khilaafeen sidaan ka yeelanaa ta ta hore lakin waa lasla meeldhigayada maxaana laisku waafaqay calaa ana alwasla arjaxu min alfasli saxiix wاkhtalafuu waxay isku khilaafeen fi ma damiir bay isku khilaafeen habata sugnaaday ida kaana ficlu ficilku marku yahay qalbiyan mid qalbi loo nisbeeyey wadalika tusaali naxwu khiltukahu iyo wadanuntukahu iyo wixii lamid aweeyey iyo wa fii baabi kaana kaana baabkeega ayay isku khilaafeen naxwu kuntahu iyo kaanahu zaydun faqaala ljumhuuru marka waa lasku khilaafay iyaga soo maa haddaba halkee la kala maray iyagana waa kan faqaala ljumhuuru jumhuurtii waxay dhahda culimada mucdamkoogu waxay dhahda naxwiyintu alfaslu arjaxu fiihina alfaslu fasli in damiirkii la fasliyo ayaa arjaxu raajixnimo badan fiihina madkuuraadan dhexdooda madkuurnimo fiihina madkuuraadan lasoo sheegay tusaalayaashan lasoo sheegay waxaa raajix ku a ah maxay ya fasligaa raajix kua ah. maxaa raajix ku a ah? fasligaa raajix kua jumhuurtii waa kaasi mareen maxay eh, labada suurad labadee weeyaan waa suuradii t hore la ka hoos saarnay iyo iyo suuradii caadi labaad ee suuratu adaabidu thaniyati ukulaada ya ficilkii laba mafcuul buu qaatay labadiiba waa damiirka hora macrifo badan qalbi buu kaa noqday midkee raajixsan waa isku khilaafay jumhuur halkay mareen alfaslu arjaxu min alwasli baabu kaanan waa isku khilaafay halkay mareen alfaslu arjaxu min alwasli sidaasay dhaha alfaslu arjaxu min alwasli wakhtaara bnu maalikin ina maaligna wuxuu doortay fii jamiici kutubihi kutubtiisa oo dhan wuxuu ku doortay ya ibnu maligun ma laylaynay kutub badan bu leeyahy sheekh fi jamiici kutubihi kutubtiisa o dhan wuxuu ku doortay alwasla wasli ayuu doortay fi baabi kaana kaana baabkeega isaga wasli buu doortay kaana baabkeega wuxuu yidhi waxa raajix ah wasli baa raajixa ah, bu yihi ya in la wasliyo ayaa raajixa ah, bu yihi wakhtalafa ra'yuhu ra'yigiisu waa iskhilaafay fi lafcaali alqalbiyati afcaasha qalbiyada ana ra'yigiisa iyo halka wuxuu ka aaminsanaa isagu waa iskhilaafay fataratan mar fataratan fa fi taaratin mar waafaqa jumhuura jumhuur buu waafaqay ya jumhuur buu waafaqo muxuu yidhi alfaslu arjaxu min alwasli fi kitaabihi atasiil bay dhahdaan culimadu kitaabkiisa tashiilku jumhuurta halkaa ku waafaqay wa taaratan marna khaalafahum wuu khilaafay wuu khilaafay jumhuurtiio waa kitaabkiisa alifya kadaka khiltanihi wtisaala akhtaaru ayri khtaara infisal buu ohanaya khiltanihi wtisaala akhtaaru ayri khtaara linfisaala taana wuxuu ku khilaafay waa kitaabkiisa alifya yidhahda ee khulaasada marka khulaasada waa maxay suurada hore waxa laysla meel dhigay nuxaad oo dhan alwaslu arjaxu min alfasli labada suuradood dambe taynu toore ka hoos saarnay iyo suuradda dambena maxaa la yidhi wakhtalafuu laakiin jumhuur wadaday mareen alfaslu arjaxu min alwasli ina maaligna wuu khilaafay isagu soo ma wuu khilaafayo isagu baabu kaana muxuu yidhi alwaslu arjaxu min alfasli afcaalu quluubkana isaga laftiisa laba qowle qowl wuxuu ku waafaqay jumhuurta min alwasl marna wuu khilaafo muxuu yihi alwaslu arjaxu min alwasli bu yii min alwasli bu yii min alfasli saasuu yidhi ah, markaa labadii suurana halkaasay ku dhamaadeen tacliilka maxaaseen loo yidhi iyo muxuuseen halkan u maray iyo waa iska hadal dheer wey iyada lafteedu marar kalen baraarujin doonaa insha allahu tacaala oo dee kolkuu halkan la rajaxayo sababtu u raja tacliilka ila tacliilkii baa lagaaga sababtu san rajaxay wa maxaa lagu karaa le laguma odhan karo mara kalan baraajin doonaa insha allah alcalamu halkaan iskaga dayno wallahu aclam subxaanaka allahuma ashhadu an laa ilaha illaa anta astaqfiruka waatuubu ilayk